bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawo ay taariikhdii hijrigu tahay shantii muxaram kun afar boqol iyo koob iyo afartan waafaqsanna taariikhda miilaadiga bishii sagaalaad afarteedii labada kun iyo sagaal iyo toban habeenkuna yahay habeen arbicaa goobta aynu muxaadarad laga soo tabinaya lagu qabanayahay masaajidkii daarusunne insha allahu tacaala sida sheekhu hore baynu ku sheegay iclaankiina ku sheegay ah waxaynu qaadan doonaa muxaadiro muhiim ah kana warrami doontaa almakruhaat halaaa wa aharuhaa fi lifsaad cala alfard saddexda arrimoodii ilaahay subxaana wa tacaala uu karaahiyeystay iyo dhibta ay ku hayaan ama leexintaay leexinayaan bulshada iyo qofkaba sheekhay noo sheegi doona talo waa maxay waxyaabaha qofka iyo bulshadaba leexinaya ee ilaahayna karaahiyeysanayo sheekheenaa axmed cabdilaahi aadam oo ku magac dheer shacbaan ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka hagu daro socodkaa uu inoo soo socdaalay ilaahay subxaana wa tacaala maalin aan maalinta ahayna ilaahay miisaankiisa xasanaadka hagu kabo falyatafadal mashkuuran wama'juuran wajazaka allahu khayra in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina inahu man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatih wlaa tamuutunna ila waantum muslimuun yaa ayuha annaasu اtaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaala kasiira wanisaءa اtaquu اllaha aladii tasaa'aluuna bihi walarxaam ina allaha kana calaykum raqiiba yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yutic illaha warasuulahu faqad faasa fawsan cadiima ama bacdu faina asdaq alxadiidi kitaabu اllah wkhayr اlhuda huda muxamadi salى اllahu عalayh walih waslem wshara اlumuuri muxdaثaatuha wkula muxdaثaة bidca wkula bidcaةi ضalaala acaadanii allah wإiyaakum minha ikhwanii fi اllah asalaamu calaykum wraxmat اllahi tacala wbarakaatu waxaynu caawa qaadan doonnaa in sha allahu sida walaaluhu xuseen hal xadiis oo ka mid ah axaadiista nebigeenna suuban salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiiska waxaynu u xulannay gadaal baynu ka sheegi laakiin guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebigan inoo soo diray gallad iyo nicmo iyo fadli gaara ayuu ahaa galladuu ahaa iyo fadliguu ahaana waxa ugu weyn hanuunka iyo hidaayada uu ina soo gaadhsiiyey iyo siduu ugu dadaalay wax kastoo tar inoo ah adduun iyo aakhiro waxyeello oo dhanna uu inagala halgamay inooga digay inaga fogeeyey inoo caayay ilaahay baana subxaana wa tacaala tilmaamay laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim intii uu joogay dunida ee uu dacwadda wadayna wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gaadhay heer ummadda uu kobciyo wax badan garansiiyo wax badan u sharxo jaabir bnu cabdilaahi baa wuxuu yidhi tarakanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam wamaa taa'irun yatiiru fi samaa ilaa wadakara lana minhu cilma nebigu maalintuu naga tegayey wax kale iska daaye shimbirkaas samada duulayana aqoon iyo cilmi buu nooga sheegay waa heerka uu gaadhay nima yahuuda ayaa waxay ogaadeen diintani say u tafatiran tahay ee arrimo badan uga hadasho deetana dacaayad bay damceen u rogaan oo yidhaahdaan salmaan ulfarisi saxaabigii la odhan jiray ayay ku yidhaahdeen callamakum nebiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a nebigiinnu wax walba muu baray xataa marka bannaanka loo baxo nijaasa se laysaga hagaajinayo ayuu idin baray miyaa dee bay ka dhigaya suu hi haayo waana baray wuxuuna baray inaanaan qiblada eegin inaanaan u dhabar jeedin inaanaan isticmaalin saalo aanaan ku hagaajinnin xumaanta naga timi wuxuu u sheegay waxyaalihii diintu ay tilmaantoo dhanoo iyagu si xun bay u dhigayeene sida wanaagsan buu u dhigay macnaha wuxuu leeyahay annaga haddii nadaafadda lana baray idinku cid nadaafad idin barto waa weydeen haddii laydin barayna waa dayacdeen waxaan uga socdaa waxyaalaha iyo turaaska iyo dhaxalka nebigu inooga tegey haddaynu wadno oo wadno dhammayn mayno laakiin maalinba inaad in ka soo qaadato oo inta aad faantay aad u dhaqaaqdo xaggeedood ku dhaqanto ayaa wax weyn kuu taraya inaynu wadaagno maalinba xadiis iyo maalinba aayad la wadaagaana waa waxtarkeenna iyo horumarkeenna waa wanaaggeenna adduunya aakhiro waana xuquuqda laysku leeyahay walaalaha sidaa awgeed walaalayaal xadiidka waynu tilmaami doonnaa wuxuu ka warramayaa arrimo saddex ah oo ilaahay nacay waxaynu u soo qaadannay wax kale maa bulshadeenna markaynu eegno maalinaynu ka salaad badannahay waxaan isleeyahay odayaashana waraystayo maalinaynu ka salaad badannahay ma jirto maalin laga qur-aan badan yahay oo laga madaaris badan yahayna ma jirto maalin dadku ay xagga aqoonta dhaamaanna way yar tahay haddana wax weyn baa inaga siiya markaan eegay idinkuna waa ila eegi doontaan arrimaha ugu daran ee inaga xun ee inaga qabyada ah ee aynaan weli ku guulaysan saddexdanaa ka mid a bal saddexdan aynu tilmaanno waxaa warinaya bukhaari iyo muslim min xadiidi almugiira ibni shucba radia allahu canhu saxaabiga muqiir ibnu shucba ayaa laga soo wariyey wuxuu leeyahay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu suubanuhu leeyahay inna allaha kariha lakum alaaan ilahay wuxuu idinla nacay saddex arimood ayuu ilaahay karaayeystay qiila wa qaala qiila waa la yidhi wa qaala waanu yidhi wa karata su'aali su'aal fara badanna waa laydinla nacay wa idaacat almaal maalka iyo xoolaha iyo hantida oo la dayacana ilaahay waa idinla nacay saddexdaasi ayaynu insha allahu casharkeenna ku faaqidaynaa oynu waxyaala doora ka odhanaynaa waxa uga horreeya horta ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay sifatulkaraahiya ilaahay waxbuu nacaa nicitaanka khalqigu wax nacaan iyo ka ilaahay nacaana isku nooc maaha kala duwan yihin siday daatadooduba u kala duwan tahay ayay tilmaamahooduna u kala duwan yihin waa rabbigii kownka lahaa siduu wuxu nacaya way ka duwan tahay sida makhluuqu wax u nacaan iyadu waa mid ta labaad waxyaalaha ilaahay naca ashkhaas bay noqdaan wuxuu nacaa aqwaal iyo ereyo wuxuu nacaa ficillo wuxuu nacaa akhlaaq iyo dhaqamo ayuu nacaa inuu ashkhaas naco dee gaalada ugu waaweyn iyo gaalada kuwooda kibre iyo ilaahay waa nacab nacaybkiisuna wuxuu keenaa inuu ciqaabo imma fi dunya aw fiihima ama aakhiriya adduunba inuu jeclaadana axaadiisu waa inoo tilmaantay waxa uu ku jeclaanaya ama uu ku nacayana waa wuxuu la yimiyu iimaan iyo camal saalixa iyo wanaag kanna wuxuu ku nacayaa kufri iyo xumaan iyo dunuub ayuu ku nacayaa bal xadiisu waxay noo sheegtay haddii nebi ilaahay qof jeclaado inna allaha idaa xabba cabdan naadaa jibriil ilahay markuu qof jeclaado rag iyo dumarkuu doona ha noqdee jibriil buu u baaqaa fulaan baan jeclaaday ama fulaane eh aduguna jeclow isu jeclaadaa malaa'igtana gaadhsii markaasuu gaadhsiiyaa markaasuu yidhaahdaa haddana arlada u soo daadejiyaa markaasaa ummadda ilaahay wanaagsani iska jeclaadaan oo la dhacaan hebel hebel miyaa taqaan weligiiba may kulmin weligiiba waxba isuguma imanin haddana ilaahay baa qalbigiisa udhiga jeclaa kii kale miyaa ina allaha idaa abqada cabdan naadaa jibriil ilahay markuu cid hebel baa nacay edabdarrada diinla'aanta iimaan la'aanta dhaqan xumada ayaan ku nacay fa abqidhu adiguna nac u nacaa malaa'igtana waa la fa yuudacu lahu lbaqdaa'u fi lard arlada nacay baa loo dhigaa dadka wanaagsan weligiiba hadduu malab isku daadiyo ma ismacaaneeya ma isxawaasheeya ma wuxuu doono sameeyo quluubta dadka mu'miniintaa ah kama dego waayo ilaahay baaba u dhigay nacayd marka ashkhaas ilaahay waa nacaa qaarna uu jeclaada ilahay kuu jeclaada yeelo wuxuu nacaa ilaahay ficillo waa ficillada waxyeellada ah aan waxtarka ahayn wuxuu ilaahay nacaa aqwaal iyo ereyo waa ereyada aan wanaag soo sidin ereygu ama khayr ha noqdo oo khayr maxdiya ha noqdo ama mubaaxaadka ha noqdo waxa bannaan koob biyahay dhiib koob shahay dhiib halkaa ma marna iska mubaax labadaa midun ha noqdo inuu laakiin edabdarro noqdo dembi noqdo ilaahay waa nacaa akhlaaqdanayna ilaah waa nacaa teeda liidataa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wayakrahu safsaafaha ilaahay arrimaha fiicfiicanee saruu jecelye kuwa liitee hoosena waa necbiye markaynu xadiisku leeyahy saddex buu ilaahay nacay laga fahmi maayo culimmaduna kamay fahmin adna ha ka fahmin saddex uunbuu ilaahay necabye wax ka badan ma necba mafhuumu cadad baa laydhaa saddexdanaa ugu mug weyn wey ama saddex mucayana weey oo wax wadaaga laakiin wuxuu necabye waa badan yihin laakiin saddexdani sibay isu raacaan eenu sheegi doonno insha allahu waxbaa mideeya waxbaa midaynaya intaas waa hordhiciye saddexdan maxaa midaynaya saddexda waxaa mideeya alisraaf waa talaxtag wey saddexdu waxbay ku talaxtageen mid wuxuu ku talax talaxtegay filqowl ereyga iyo afka ayuu ku talaxtegayo alla wixii ku soo dhacabu waa odhanaya saynu tilmaami doono midna wuxuu ku talaxtegay su'aasha midna wuxuu ku talaxtegay maalkii iyo isticmaalkiisa ayuu ku taraaray oo uu nidaam iyo hab u samayn waayey inta ka dhaxaysa waa intaa bal saddexdii qodob haddaba aynu eegno kuu nebigu ugu soo horreeyey waa qiila wa qaala waa laba eray qiila waa la yidhi wa qaala wuu yidhi wuxuu yidhi baa la yidhi wey wuxuu yidhi ayaa la yidhi waxa la lahaa waxa laisla dhex maraayey qiila wa qaal waa war aan meel loo raaco lahayn qiila waa la yidhi xaggeed u dhaqaaqi waa la yidhi wa qaala waanuu yidhi qiila wa qaal mushkiladdeedu waxa weeye waa war bilaa sidda ah oo meel alla meel loo raaco iyo sumatoona ma leh ilaahayna wuxuu ina baray qof la garanayo oo laakiin dhaqankiisa la saluugsan yahay oon wanaagsanayni hadduu war keeno in layska hubiyo waa kii la ogaa hebel hebel baa igu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu mid faasiqa oo ilaahay aanay isku wacnayn hadduu war idiin keeno iska hubiya oo iska suga oo dabagala waa kii la ogaa midaan la ogayn waxa la sheegsheegaay waxa la lahaa waxa laisla dhex maraayey warka noocaasi waa haliso kow horta wuxuu kaa dhigaya mid wax alla wuxuu maqlaba sheega nebiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmar'i isman an yuxadisa bikulli ma samic qofka dembi waxa ugu filan wax alla wixii uu maqlay inuu sheego bimacnaa waa qof bilaa shaandha ah warka ma ma hubinayo ma eegayo ma sugan yahay waa tii dee lalahaa wey diintuna waxay ku leedahay maya iska shaandheeyo warka inuu jiro horta hubi xataa hadduu jiro wararka jira qaar baan la sheeginoo qaar baa laysku dhacaya oo la kala ilaaliya balaayo baas buu kuu sheegay wada jira haddaadna tidhaa maxaan anagu biiye dee wixii jiruun baan sheegay oo dhuunta layska liso laysku baaba'o waxaa jira wax jira oo haddana la mastuurto oo la qariyo marka innagu haddii sidaa qofku u dhaqmo wuxuu isu beddelayaa idaacad iyo wakaalad warar oo aan cidina diran waxaa la sheegaay maantana waaba ogsoontihiinoo aaladihii waxaa fududaynla ayaa la sameeyey wuxuu hebel soo dhigay wuxuu hebel sheegayey wuxuu ku qoray twitterkiisa wuxuu facebooka soo dhigay wuxuu lahaa waxaa laisla dhex marayay baraha bulshada baraha bulshadu ma laha sumad ma laha weji ma laha meel loo raaco hadday imka idaacadda geysato waxaa kartaa wariye hebel wuxuu lahaa waa la garanayaa yahay laakiin baraha bulshadu hebel baa soo dhigay hebelna wuu boosgareeyey kana waa sii sheergareeyey waxaas wadnaa meel alla meel loo raacana ma leh talabaata saddexaade wararka noocaasu waxay keenaan in dad wanaagsan oo ahlu khayra in sumcaddooda la kharibo in warar beena laga faafiyo maalinaan facebookna jirin twitterna jirin watsabna jirin ayaa munaafiqiintu war sameeyeen ku lugla gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisay been ka abuurteen oo yidhahdeen waa la faraxumeeyey madiinaa layskula wareegaya bil idil soddon maalmood ilaa dad muslimiinay ku haligmeen saddex laba saxaabi iyo gabadh ayaa warkaa qaaday intii kale way ka gaabsadeen maantana maxaad u malay maalinta inaga diin badnaayeen ee inaga koobnaayeen ee waxyiguu soo degayey ee nebigii dhex taagnaa ayaa wararkaa kutirikuteentii waxyeelladaa geysteen oo ilaahay ka soo dejiyey toban aayadood oo uu ku difaacaya caaisha ina aladiina jaa'uu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu شرا lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min alm wladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim toban aayadood buu ilahay ku difaacay miskiinka yaree maanta laga sheegee warkaa laga sheego toban aayadna soo degi maayaan walaa aayad baan soo degin iyo nuskee toona waa in warkaa la celceliyo uun ar ma taqaanaa show hebel wadaad baynu moodayn nin wanaagsan baynu moodayn show sujuuddu markaasaa subcadiiba baaba'aysa waxanaa ayaa lagu celcelinaya maxaa lagaga badbaadaya in laska hubiyo waryaa kugu yidhi hebel baa igu yidhi hebelyaa ku yidhi hebelle hebel tabagal wuu soo go'ayaa warkaas beentu lug yar leedo soomaali ka mahmaado lugtaa cid qabatunbay u baahanta lugtaa haddii la qabto markiiba waa laga warhelaya waxaa ka walaalayaal qofka qiila waqaa la wuxuu ilaabayaa labadii malag ee garbaha ka saarnaa ee qorayey waxaanuu ku qowlaayo maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid marka qiila waqaala waxay u baahan tahay in aad iyo aad looga gaabsado waxay mushkilad ku leedahay acraadda iyo sharafta iyo qofka karaamadiis xaasas la qabo iyo maxaanku idhahdaa dumarro rag la dhashay iyo dad wacwacan oo qiimo badan ayaa lagu wasakhaynaya oo qaar aan iyagu u dhigmin ayaa warka suuqa soo gelinaya aduguna waad iska qaadi ilahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi wa fiikum sammaacuuna lahum waxaa idinka buuxaa munaafiqiinta wararka samaynaya qaar dhegow ah oo iyagu shaqaale aan la diranoo bilaashidaalah iska soconaya ayaa jira kuwaasay ku adeegtaanoo warkay u tuuraan marka dhallinyaro iyo waayeelba haddaynu cagta u dhigno wararka oo gaar ahaan wararka fidnada abuuraya ee dadka madaxa isu gelinaya ee balaayada iyo baaska dhigaya hadii cagta loo dhigo oo ciday khusayso lala doonto warkaa waa laga badbaadaa wanaagna waa looga dhaadhaca qur-aankaana inoo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waida jaa'ahum amru min almni aw alkhawfi adaacuu bih walaw raduuhu ila arasuuli wailaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbiduunahu minhum waa aayadaha ay ahayd in wariyayaasha la baro iyo dadka saxaafadda ku jira warkuba hadduu khatar leeyi oo cid saamaynayo ama ammaanuu sheego le waa la baraaro waa khayr oo lasdhigan karo ciddaa colka haydeen nabadgelya soo sheege oo been noqon karta oo adigoo seexdee dabeetana ay ku miri karaan ama cabsi meelheblaayo balaaya ka soo socota arrimuhuba hadday raad leeyihiin in cagta loo dhigo oo cidda u dhuun daloosho laydhaa yaa qadiyaddaa khuseeya hebel hebel ha laynoo weydiiyo ka mas-uula mas-uulkaa ha la weydiiyo laakiin la qaato uno asabqu saxafi waxay dhahdaan waxa weeye sheeka ay gaaladu inoola yimaadeen oo ah warka anaa ugu horreeyey jornaalku wuxuu ku faanaya inu idha warka ugu horreeyey idaacaddu waxay ku faanaysaa warkaa laygama horreyn telefishon inuu idhaahdo warka anaa ugu horsheego dhammaan janalladu anay iga wada qaateen dee aad uguma horrayside waxaad u horraysay ma sax baa masoo qalad waxaad u horraysay ma wanaag buu beerayaa se dhibaato iyo waxaan laga soo waaqsan buu beenayay marka baaraka allah fiikum qodobka koobaad ummaddeennuna waxay nahay ummad carabkoodu intuu shaqeeyo iyo inta cududoodu shaqayso tolkeebaa badan ya isuma dhowa carabka aad u badan waxay ahayd inaynu aad iyo aad u yaraysanno carab shaqaynta oo ninay hadal iyo hawl iskuma kara waa tii hore loo yidhiye hadalkeennu yaraado hawsheenniiyo waxqabadkeennu bato may dhicin makhaayadaynu fadhinaa weliba waxaa laga yaabaa inta shaqaysaa waabay koobantaye inbaa siday subaxi u soo fadhiistaan duhurkii ka qada taga oo haddana casarkii soo fadhiista oo caawun ka caraaba intaaba waa hadlaaye nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay aakhiro rumaysani ama wanaag ha ku hadlo ama ha iska inta dhowr saacadood markaad fadhido inaad dhammaan wanaag wada hesho aad ka hadashaa waa naadir waa unaad gelaysaa arrimahaynu ka hadlayno marka qodobkaas waa ka koobaad bal inta kale haynoo dambaysee dambayse inteenna ismaqlaysaa inaynu afkeenna kaantaroollo oo wixii wara aynu hubinno eegnana maxaa ka dhalan doonaa aad baan walaalaha naftaydiiyo nafihiinaba ugu borreeyaya qaybta koobaadi waa taa qiila waqaala qaybta labaad nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wa karata su'aal su'aal fara badan wax weyddiin badan culimmada islaamku waxay isweydiiyeen weydiintani waa maxay waxay idhahdeen waxaa dhici kara weyddiinta maalka oo ah dadka inaad wax weyddiisato oo dawarsato oo shaxaadka badiso oo adigoon baahi laga qayliyaa aanay ku haynin inaad su-aasha barato waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay masaa'isha ad adag ee cawiiska ah ee ama aad qofku imtixaamayso ama aad muujinayso inaad aqoon leedahay oo masaa'il ad adag aad dadka weydiin karto oo nooc dhoolo tus ah waa lagu tilmaamay waxaa kaloo lagu tilmaamay in dadka la weydiiyo arrimaha khusuusiyaadkooda ee u gaarka ah iyo arrimahaan ku khusaynin idinkii halkaa taagnaaye maxaa wadeen baryahaba hebel waa kii kugu soo noqnoqonaye muxuu wadaa hebel iyo hebel horta maxaa ka dhexeeya marba oo socdaane arrimo aan waxbaba kaaga shan iyo toban ahayn oo aan waxbaba kaaga cabbin oo haddii xataa lagu sheego waxba kugu kordhay in la weyddiiyo iyo in la weyddiiyo waxyaalo ee laga yaabo asturaaddeedu inay fiican tahay oo sheegmadeediiyo weyddiisageedu adag yahay intaba culimmadu waa ku sheegeen alimaam alqurdubi raxmatullaahi tacaala calayhi kitaabkiisa mufhimka wuxuu yidhi ibnu xajarna waa ka maraya ibnu xajar casqalaani wuxuu yidhi alwlaa xamluhu cala alcumuum xadiiska waxa habboon in intaba lagu xambaaro waayo waa waxyiyo waxyigu waa guda yihi hadalkeenna caadiga ka gudaballaadhan yihi wuxuu qaadi karaa wax oo masaa'ila karata su'aal afartaba way qaadis sidaa waxaa raacay oo maray annawowi raxmat ullahi tacala caleyh fii sharxi muslim isna waa maray culimo badan baa iska daba maray in afartaa lagu macneeyo aynu ku kala horayna eh asu'aal can ilqludaat masaa'il aad adag oo culimmada qaar badan kaga wareeriya in la isweydiiyaa nebigu waa nahiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo abu daauud wuxuu soo saaraya ana nebiya sal slm nahaa can iluqluudaat uqluudaadka waa masaa'isha adadag ee wax badan ummaddu aanu ka dheefayn ee noocan maa dhoolatus iyo muruqaaga aqooneed intuu gaadhsiisan yahay iyo qofku isyar muujinayo smuuji ayaa ku jirta taa nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam masaa'il camal ku dhisan yahay oo cibaaday nagaga xidhantahay maaha masale caqiiday nagaga xidhantayna maaha masale akhlaaqeedna maaha waa masale uun iska fikriya oo laga yaabo hataa inay tahay mutashaabih lqur'aan qur-aanka qaybtiisa culimada raasikhiinta ee cilmiga ku xididaysta mooyaane cid kale aanay u dhowaan karin inaad dadka weydiiso taa waa la nahiyey waayo qofku wuxuu uga dhacayaa xumaan arrimo maskaxdiisa ka weyn ila muu gaadhine ayuu weydiinayaa deetana halis buu daaqayaa marka dambe oo shakiba inay ku keento oo diinta allaba ka shakiyo ayay keeni karta waa kuwuu ilaahay yidhi faama aladiina yatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiaaa alfitnati waibtiaaa tawiili faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiaaa alfitna waibtiaaa tawiili xilligii cumarna way dhacdayoo madiine waxa yimi nin ciraaq ka yimi oo dhallinyaro ah waxaa la dhahdaa sabiiq ibnu cisl atamiimi wuxuu weydiinayaa dadka aayado mutashaabiha oo aan maankoodu gaadhayn masaajidku tagaba ayad heblaayo ka macneeya aayaddaa ma taqaanaa cumar baa warkee gaadhay madaxduna intaanay adduunyada waardiyeynin diinta ugu horreeya la raba inay waardiyeeyaan saasaanay ahaan jireen diinta inay ilaaliyaan adduunyadana ilaaliyaan labadaa awrood loo igmaday cumar hawshii loo igmaday bay qayb ka tahay wuxuuna laygu yeedho oo loogu yeedhay laamo timiru halkan sii dhigtay waa ninka dadka su-aalaha weydiinaya ma adiga ahaa su-aaluu weydiiyey cilmiya wuu garan waaye markaasaa wuxuu ku yidhi oo kuwii adiga ku khusaynayna waad garan weyde kuwa aan ku khusaynayna dadkaad weydiinaysaa wuxuu ku bilaabay laamihii inuu la dhaco qawda ka saaro meelo badan dhiigaan markuu ka dayn waaya buu ihi yaa amiira almu'miniin dee haddaad idilaysana si xarraga la ii dil haddaad i dawaynaysana waan dawoobo wixii way iga duuleene ee cumar baaba wixii way iga duuleene ilaahay ka boqo iga daa markii buu ka daayey warqad buu qoray uu leeyahay ninkaasi laba qof la yeen la fadhiisanin ha la karantiineeyo ilaa intuu dawoobayo yuu cidna sadhaynin dabeetna warqad buu qoray ciraaq baa loo mustaafuriyey dad muslimiinoo cajiibay ahaayeene dad meel ku sheekaysanay u yimaaddaa nin baa yidhahdaa casmatu amiiri almu'miniin go-aankii amiirulmuminiin ha ilaabina sa dhaqaaqa bal adugu magaalada hargeyso labadaad soo istaagtaaba ay kala midhiiqiyaan ka war oo kuwaas koob shaha la cabba ay lacagtun bixiyaanoo dhaqaaqaan khaatib bilaahi buu istaagay ninkii meeshaa barasaabka ku aha tago wuxuu yidhi tanaaba tii hore igaga daran garaacilay garaacay waabu sahlanaaye iga kala dhaqaaqday markii buu ninkii inuu hagaagaan u malaynayaaye amiirulmuminiin oo ka qaad xayiraaddii warqad kalaa la soo qoroo layidhi hadduu hagaagay ummaddiisaa dhinac galoo ha raac maanta wixii weji kala yeesheen innama yaryaroo laga yaabo markii hore inaanay diinba baranay maadi barteen ayaa mar dambe diinta waxoogay dhegedhegaynaya dabeetna wuxuu soo fadhiisanayaa kombyutarkiisu dul fadhiisanayaa qol madow buu gelayaa masalooyin buu soo qorayaa deetana kol hadduu laba aayadood iyo xadiis soo hadal qaadana dad badan waxay odhanaya yoy waa nin sheekhaa ah, soo baxayo hebel baa la yidhaa hadhow haddii nin sheekhii la hadlana war culimmada kala gaadhun baa la odhanaya culimmada kala gaadha sunna wuu faafinaya waxay gaadheen qaar inay yidhaahdaan axaadiista haabitka ee saxiixa ee mutawaatirka ah inay hadalgeliyaan qaar ba waxay hadalgeliyeen jimbe ma jiro jinkuba wax jira maaha oo miyaan ka warramin waid sarafnaa ilayka nafara min aljin mee waxa weeyaan waa halwasaa la ydhaayo dhakhaatiirtaa sheegto oo qofkunbaa isku buuqayo codad buu samaysanayaa codadkaasuu jin odhanaya muuqaalluu samaynayaa muuqaalladinbuu odhanaya jin baan arkay qul uxiya ilaya nafarun min aljin annahu istamaca ilaya nafarun min aljin qaar waxay gaadhay inay yidhaahdaan shayaadiinba lama xidhxidho ramadaanta waayo haddii la xidhxidho soo kuwan qaar bilaa soonka ah yaa kuwaa lumiyey oo kuwa istilaya suuqa isku dilaya ee la kala hayo waxaanay garanaya shaydaan oo dhan baa la xidhaa lama odhan marada tuljaan kuwa adag baa la xidhaaye madaxda ahee khatarta ahee laga quustay kuwooda yaryar baa dee kugu filan haddaan iimaankaagu xoog badnayn carruurtiisuu kuu soo diraya kuwaasaa kugu lacaabaya oo kugu dheeldheelaya ninka adagunbaanay ku wawaaweyni iyagu ay ku qaybsan yihin waa tusaale maaha wax kale dhallinyaradu halkay marayaan markaasaa kanuu wuxuu soo qorayaana inuu kaba sii hooseeyaa laga yaaba shaki buu ku abuuraya wa shayaaiin اlinsi wاljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufu اlqowli quruura walow shaءa rabuka maa facaluuh fadarhum wamaa yaftaruun marka masaa'isha noocaasa culimmada raasikhiinta weli culimo o dhan maa araasikhuuna fi lcilmi buu ilahay yidhi kuwa cilmiga ku xididaystay ee ku qaangaadhay ayuunbaa arrimaha ka hadli karaa marka baaraka allah fiikum masaa'isha noocaasa in la dabagalaa waa kuwuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam nawowiba wuxuu sheegay wuxuu yidhi hiya almasaa'ilu alatii laa yuxtaaju ilayha laa siyama maa kana fiihi hedkun lisitri cirdi lmuslim wa ishaacati faaxishatin aw shanaaca waxaa ka masaa'isha kuwa dad khuseeya arrimo dad ka ayuu wax ka weydiinaya maxaa idinka dhexeeya adigii hebel maxaa ku heshiisan shirkadiinna sanadka maxaa faa'iideen see u kala qaataan horta see u kala leedihiin shirkadda maxaa idinka soo gala meel heblaayo waa khusuusiyaadka waa sirtii dadka wax alla wax isagu ka dheefayaana ma jirto waa waxyaalaha la mamnuucay ka mid tahay waxaa ka mid a ah oo ta saddexaada in qof la dabagalo hebel halkan maraya xagguu socday hebel horta waxa weeyaan meel heblaayunbuu tagaaye maxaa ka jira waa dabagal qofku markuu dabagalana waa tajasus waa basaasiduu basaasayo basaasiduna maxay keentaa danni xun danniguna muxuu keenaa xam keenaa isdaba socdaa waa saddexuu ilaahay aayadda ku wada nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adan ina bacda danni imun walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda markaa qofka dantiisa hagelin ilaa culimmadu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man nadara ilaa kitaabi akhiihi wa huwa yakrah qofka warqadaanu lahayn oo walaalkii leeyahay saa u eegaa cuqubo adag buu u sheegay calayhi salaatu wasalaam maanta waxaa soo gelaya moobilkiisa iyo fariimaha uu dirayo iyo kuwa loo soo dirayo iyo saadkiisa iyo lacagta ugu jirta iyo hadhaagiisa iyo umurihiisa haddaad maantao dhan intuu suliga jira faqfaqdo ama intuu meelheblaayo ku maqan yahay aad u dababixiso alla maxaan ku arkay xoolo fadhiyahay iyo ninkii waa busaaradsadoo wallaahi gebiga mobilkiisuba hee waa madhan yahay kullu haadihii oo waxaan ilaahay ku oggolayn ishaasina waa khaa'inatulacyun waa il khaa'inada yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur saddexdaa qaybood waxay isku noqonayaan su'aalaha xunxun laakiin su'aalaha cilmigaa ma su'aalaha cilmigae aqoonta ah, ma aha waayo su-aalaha waaba layna faro waxaa la yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun culimmada ahlu dikriga ilaahay cilmiga bare weydiiya haddaydaan idinku cilmi u lahayn nin saxaabiya ah. haye haye deetanu diraya allahu akbar wuxuu eegtay wanaaggiisa qofaan la hadlayaa ii dhiib kolle dee marka horraysuu eegay sirtana nambarka hore u eegtay wuu ka diraya kullu haada waxa weeye sheekhaana waxay ahayd insha allahu inay dhegtu taagnaato oo cumar khadaab wuxuu idhi lastu khibban walaa lkhibbu yakhdacunii khaayin ma yihi laakiin khaayin kastaa tu israa khiyaamee igu dayi kari maayo oo socon kari mayso waxay idin waxooga iska yar hubiye laakiin dee qadar bay ahayd waxaan uga socdaa su'aalaha waa layna faray nin saxaabiya oo duulaan ku maqan ayaa nabargaadhay deetana habeenkii buu janaabooday wuxuu idhi saxaabadii la socotay war xal may haysaan nabarna wiigu igu yaalla dee maydhina waa laygu waajibiyey janaabaan galay haye waxay dhahan hayna xal kale maydho nin mu'minuu ha uu maydhay biyihii baa maskaxdii gale uu dhintay bartii ku aaseen nebigii ba u sheegeen aad buu uga cadhooday wuxuu uhi qatalahum allah war way dileen iyaga alla hadlaaye alaa sa'aluu id lam yaclamuu fa innamaa shifaau lciyi su'aal war kol haddaanay waxba garanayn ciddaanta may wax weyddiiyaan waayo jahligu waa cudur cudurkuna waxaa lagu marka su laga warramayo tani way kala duwan yihin su'aal saxan ibnu cabbaas baa waxaa lagu yidhi maxaad cilmiga ku gaadhay cilmigan cajiibka ah. wuxuu uhi bilisaanin wa qalbin caquul arab su'aal badan oo culimada weyddiiya iyo qalbi weelayn badanoo wixii la weyddiiyo aanay garab marayne weelaynayo si fiican u qabanaya marka su'aasha wanaagsani ceeb maaha laakiin su'aasha cilmigu laba goor bay ceeb noqotaa saddex mid waynu soo sheegnay masaa'isha gaarkaa waynu soo sheegnay waxaa ka mida masaa'il daqiiqa oo aad u hooseeyo yaryar in la buunbuuniyo oo la weyneeyo adoo dayacay wax ka weyn adoo wax ka weyn dayacay masale yar inaad weyddiiso waxay ku dhacday cabdullaahi bni cumar ibnukhadaab radia allaahu canhu cabdullahi bni cumar wuxuu goobjoog u ahaa oo xilligiisii jiray reer ciraaq oo inay soo lugooyeen xuseen ibnu cali bni abi aalib oo nebiga inantiisu ay dhashay ayay soo lugeeyeen kadibna ay dileen nimankii dilay inanka awowga uu nebigu u ahaa ayaa ibnu cumar u yimi waxay ku idhaahdeen maa xukmu dami lburquuth waxay dhahdeen tagfida markaanu dillo dhiiggeeda maraduu ku dhacaa ma nijaas baa waa waa dhiigga tagfida ama kanaacada bal nebigu inanku awowga u ahayo saxaabiga ahabaan sadqaynaya oon gowracaya bahalla sheela kanaacada iyo tagfidana dhiiggeedaan weydiinaya aad buu ula yaabay ibnu cumar wuxuu yidhi waryaadhe ree ciraaqow waryaadhe wareerka joojiya maa arkabakum lilkabaa'ir wa as'alakum can isakaa'ir arrimo waaweynna waa isku qaadaysaan oo waa samaynaysaa yaryarna waana weydiinaysan waxaad ka dhigaysaa rag diinta ku fogaadayoo iska ilaalinaya hee kanaacada dhiiggeeda haradha kanaacada dhiigga waxba idin yeelmaayee ummadda dhiiggeeda ammaan geliye marka hadduu wax yar ku weydiiyo sanaati yar baa igu baxsatayoo aad og tahay fooqiyo inuu baloodha cunay maxaad odhanaysaa maa arkabaka lilkabaa'ir wa asalaka can isakaa'ir sanaatina waadna weydiinaysaa ummado dhana waxeediibaad ayaad liqday taas waxa weeyaan waa arrinaan saxnayne waxa inuu tawaaweyn iska ilaaliyo tayr waxba yeeli mayse waxaa ka mid a su'aalaha iftiraadiga ahee mala'awaalka ah een dhiciba karin ama inta badan aan dhicin ara'ayta baa ka waran hadday saas saa noqon layd saasna hadday sidaa noqon layd ka warran aad bay culimmadu u diideen masale aan iminka dhicin lana filayn dhowaantan inay dhacdo horeyna inta badan aan loo aqoon inay dhacdo in culimada la weydiiye cabdillahi bni cumar bay weydiiyeen ara'ayta kada ara'ayta kada hadday saa noqoto suu yidhi ara'ayta fi lyaman ara'ayta tuuro yaman ku tuuro wax iminka dhaca ii sheeg aan kaaga fadwoode anay dhaceen culimmadana say ula socotay ara'aytadii ka war saas noqon layd saas noqon layd ayay la durugtayoo waxay la gaadheen meelo fogfog qaar baa waxay idhaahdeen haddii nin halgalo oo haddana ka soo baxo ma maydhanaya nin halgalay soconaysa ma dhici karto qaar ba waxa dh hadii ninku qaybta hore uu niin yahay qaybta dambena wan yahay maalinta ciid aladxaa maynoo khudbadaynaya markuu khudbadda dhammeeyana ma gowracanaynaa wan ahaan waa kutub bay ku qoran tahay qaybta horena nin qaybta dambena wan lagu hadlayo inuu khudbadeeyo haddana hadhowto la sadqaysto oo beerkiisa la cuno esh haada waxa la durukay uun cilmigii markii intii ay dhammeeyeen waynaga dadaal badnaayeen intii la hayey ma dhammeeyeen maxay bilaabeen inay arrimo kaloo dhici doona markaase qaarna way ugu hagaagto way u saxantay qaarna way la fogaatay qaar way u saxantayoo immikayn u baahanay wixii ay ka warramayeen waxay ka warrami jireen nin sida kiish neef ah. ama kiish kaadiya ah. nin ma tukan karaa berigaa mabay jirinba kiish kaadiyaoo la qaata laakiin iminka qof xanuunsanaya oo katiitar la geliyey oo baag halkan ugu jiro waa loo aayay masaladoodii waxay kol hadday urursan tahay oo aanay daloolin kaadi haystii waxba kama duwana awalba kaadi haystoo kuu buuxdo iska tukanaysa soo ma waa la midu waa iska tukado markaa su'aasha noocaasee iftiraadigee mala'awaalka ah gaar ahaan mala'awaalka fog diintu ma ogola waa kasrat su'aal waxa ta afraad noqonaya su'aasha ah dadka xoolahooda in la weydiiyo dadka waxaa jeebkooda ku jira in ishaada iyo hungurigaagu qabto adoon dabcan u baahnayn oo baahiyihii rasmigee la sheegay aanay ku haynin su-aasha noocaana nebigu waa diiday calayhi salaatu wuxuu uhi innama su'aalu khadaashun fi lwajhi dadka la wax weydiinayaa waa xagasho iyo xangaruufasho la xangaruufanayo wejiga walaa yadacu su'aalu saaxibahu xataa ya'tiya yowma alqiyaamati walaysa fii wajhihi muscatu laxm aw kamaa qaala sala allahu caleh wasalam ka tegi mayse dadka inuu wax weydiiyo weydiiyo weydiiyo ilaa maalinta qiyaamo uu yimaado isagoon wejigii hal hiliba lahayn lafa keliya ah subxaana allah waa wax la yaab waa badan tahay waba diyaargaroobeen qoladaasina waxaynu leenahay waynu tilmaami doonnaa insha allahu kolle waa isku dhex jirayaan laakiin intooda badani waa caadaystayaal horey ku talagaleen masaajidadana wax ka sahlan baa la diidey wax ka sahlan ayaa la diidey maxaa la diidey qofki in wax ka lumee la raadiyo uu idhahdo waxa iga lumee alaabtiiyo noocaasa ayuu rasuulku yidhi waxa ku tidhahdaan alla kuma soo celiyo waa nin alaabtii iyo xaquu leeyahay idaacatulmaalkan ka hadli doonno wey haddana waa la diido masaajidka qofka tukanaya ayaa tashwiishka laga ilaalinaya isna wuxuu la istaagayaa tawaawac iyo kana waa iga sii baxaysaa naftu waa iguma heegna ubadkii waa khalaaskan iyo keeyo waxaa weeyaan ka baqdaanoo bannaanka intay istaagaan hadday baahan yihin walaalladuna ha ogaan ha ogsoonaadaan oo innaga qayb baynu ka nahayo kii halkaa ka qayliya mooyaane ka dibadda istaaga waa la dhaafaya dabeetna muxuu is odhanaya marka laba maalmood la dhaafo war halkan ku dayacantaye halkii aad wax ka heli jirtay gudahay ahayde wuu isku soo tuuraya innaguna aynu taa ogaano su ayaa loo ogoliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo reebay innama asu'aalu liarbacati nafar aw lialaaati nafar saddex qolo ayuunbaa loo ogoliyey qofka hore waxa weeye qof jaa'ixa ku dhacday jaa'ixa waxa weeye nin maalqabeen aha oo musiibo alla ku dhacday oo ninka maalqamaalka u bartay busaaradda ma xamilo ila kan kale iskala qabsadee waxa weeya kuu nebigu lahaa akrimuu e, qaniya qowmin iftaqar nin qani ahaan jiroo faqiir noqday waaru naxariista kaa in laba markhaati helo oo looga qaateen oo ehelkiisa yidhahdaan war hebel hebel musiibaa ku dhacday annagaa ka markhaatiya kaa waa loo kacayaa ilaa meel fiican soo gaadhay ninka labaad waxa weeye mid marka horeba faqiir oo xaaladdiisu adag tahay oo isagana noloshiisu qiirqiid gashay isagana intuu nolol sadaada min caysh isna waa la garab gelaya waa laba ka saddexaad waxa weeye mid ummad ku kala guntaday faqiirna maaha nin dhibaata ku dhacdayna maaha laakiin wuxuu tuurta saartay xuquuq aanu isagu gelin dhulbay isku haysteen wuxuu dhi anaa bixinayaa idinku samaangeliya magbay isku haysteen wuxu dhi anaa boqolka bixinaye idinku kala dareero haystilina dhiig buu baajiye ninkaasi in la garab galo oo wax laga caawiyo xaq buu leeyahy masaajidna wuu istaagayaa dowladna wuu tegayaa nin saka bixinaya wuu tegayaa nin waxa iskuu tegayaa ilaa goorma isaga qudhisu la macaansan maaye hadhowe oo sii wadi maaye markay halkii gaadho ayuu ka joojinaya odhanayda imka khalaas oo dhan marka su maalka la weydiiyaana waxa weeyaan waa noocaa innagana maadaama abuurkeennii hore aynu dad wada noolaado oo waxisa siiya dad badan baynu lugoyni oo dhexdeenna jooga oo aan meel laba u kallihin iskaga xisaabtamaa maanta waxaa kawaanka saaran oo lala hadlaya intaasoo hebel iminka wixiiba uu haystaa mobilkii uu kugu soo garaacina uu haystaa meeshii loogu soo tuurayna wuu haystaa wixiiba uu isku qoofalan yihiin deetana shan buu maanta ku wada dhufanaya labunbaa ilaahay ka soo hadlinaya ma saddex xaasil wixiis waa dhanyi waa ninka xoogga leh ee shaqaysan karaya ee aan iinta lahayn yaynaan lu goynina runta ynu sheegno nidhaahno waad shaqaysan kartaa shaqayso haddaad bugta noo sheeg inta aad bugtaan ku caawin haddii aad iin leedahay oo kala dhantaalan tahayna noo sheeg laakiin adoo xoog leh inaad tidhaahdo dad baan ku dul noolaanaya xaq maah ma jeedna inaynu bakhaylnimada farayno laakiin waxaanu leenahay war qofka aad maalin walba wax yar u tuurayso waxa dhaanta iyadoo mar saaniinta loo meel loo furo la yidhaahdo waa ku kaaya shaqayso hadduu hadhow shaqaysan waaya la war waa kii hebele wax mataraha hadduu wax noqdona dee wax taray noqdo wax noqday buu noqonaya karatu su'aalna waa taasoo aad bay inoo waxyeelaysay weliba iminka yurubtii lala hadli jiray waa soo gudhaye gudaheennaynu iminka aad isu weyddiinnaa taana aynu aad iyo aad uga gaabsanno waa wa kasratu su'aal qodobka kaaxigaa ee saddexaad waxa weeye wa idaacat almaal maalka in la dayaco maal waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii adduunkaaga wax ka tara ee qiima leh culimmadu u qaybiyaan mili iyo mutaqawam mid qiimo leh ama wax la midii jiro oo wax lagu iibsan karo ama wax kaa furan kara ayaa maal la yidhaah maalkuna waa kay noloshu ku dhisnayd waa kaynu sharafteenna ku dheeranaynay waa kaynu ubadka ku korsanaynay waa kay ummaduhu quwadda ku yeelanayeen waa kii tacliinta iyo cilmiga lagu baranayey waa kii isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda kuu samaynayey ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in nolosheennu maalka ku taaganti walaa tutu sufaha amwaalakum allatii jacala allaahu lakum fiiha qiyaama ilaahay maalka uu idinka dhigay mid noloshiinnu ku taagan tahay ha u dhiibina kuwa maangaabka ahe wax magaratadae wax makasta ah ha ku wareejinnina warsuquuhum minha waksuuhum waquuluu lahum qowlan macruufa kuwa noocaasee ama laga dhintay ama maangaabka ah biilla ka siiya marana uga xidha hadal wacanna ku dhaho waxaad tidhaahdaan maalintaad wanaagsanaato ama meel fiican soo gaadho xoolahaaga waan kuu hayaa waan kuu kobcinayaa waan ku siin doonaa waatay diinteennu gaadhay wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushda fadfacuu ilayhim amwaalahum agoonnada agoonka aad gacanta ku hayso xoolihiisa imtixaan maalintaad ogaato inuu yahay ilmo iswadi karay oo soo gaadhay inuu maalka hanto oo waxa ka baxaya waxa soo gelaya kala garanaya oo xisaabsan karaya oo wax isu geegeynaya oo wax dhowranaya fadfacuu ilayhim amwaalahum xoolahooda u dhiiba maxaa laga fahmayaa haddaanay waxba hagaajisanayn oo wixii dayacayaanna ha u dhiibina waa waxaa loo yaqaano alxajir xajru safiih qofka safiiha ee maangaabkii xoolaha aan maamuli karayn in laga hayo oo loo maamulo waana maalku ka aynu miskiina ku caawin karno dacwadiiyo diintana lagu horumarinayo waa ka meesha uu ku qabanaya aad garan karta nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alyad ulya khayrun min alyadi sufla gacanta sare wax bixinaysaa iyada ka qiimo badan ta hoose ee hoorsanaysae wax qaadanaysa iyada ka wacan maalku waa ka maalinta loo baahdo goob wanaagsan kaa kicinaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta hawl loo baahdo saxaabadu ka dhex kici jiray horta waar yaadhaheen hawsha ayaa qabanaya man yashtari bi'ra ruuma walahu ljanna waar ceelkaa biya ayaa inoo iibinaya waa lagu harraadiyey madiina cumaan baa istaaga haa oo ilahay muxuu isugu daray inuu dhaqaalena siiyey garansiiyeyna bixintiis haddii maa lagu siiyo laakiin lagu garansiin waaye inaad bixiso ama lagu garansiiyey inaad bixiso laakiin dariiqa saxda aad ku bixin weydee xumaanta iyo xasaradaha iyo mushkiladaha aad ku bixiso iyo waa musiibo kale cumaan ragga la midka ahayna way badnaayeen rag baa maalkooda dhan keenayay marka maalku waa kaa qiimahaasuu leeyahay wax la'aantiisuna ma fiicna ummaduuna ma horo maraan haddaanay laba shay isla helin dhaqaalo wanaagsan iyo aqoon wanaagsan labadaa markay helaan ayaa horukacoodu yimaadaa hadday aqoon helaan laakiin aanay dhaqaalo helin meel ma gaadhaan hadday dhaqaalo hayaan laakiin jaahiliyiinna iyana waa la mid laakiin waa inay labadaa isla helaan maalkii haddabo sidee buu dayacaaddiisu noqonaya dayacaaddiisa waxa ugu horeeya isticmaaluhu fi lxaraam maalka in loo isticmaalo xaaraan haddaad xaaraanu isticmaasho ama in yar ka isticmaal ama in badan ka isticmaalo waa dayacday waayo waa nicmo ilaahay uu ku siiyeyoo wax wanaagsan iyo wax habboonoo adiga ku anfaca u adeegsaa lagu yidhi hadduu markaa balwado u adeegsado balwadaha kala duduwan u adeegsado balaaye iyo fusuq iyo xumaan u adeegsado inkaar iyo iskudir u adeegsado waa idaacatlmaal waa maalkii u dayacay iyo weliba dhibka ka dhaca oo ilaahay aakhiro weydiinaayo marka in maalka balwad lagu dayaco waa mushkiladaha ugu badan ina haysto gaar ahaan mawduuca qaadka oo qarash aad iyo aad u badanna inoogu fadhiya dalkeennan yar ee kobcaya ee la odhan karo waa dal soo koraya ama kuwa soo korayuu ka sii hooseeya in maalin walba shan boqol oo kun oo dollar ay xawilaan half milyan waa saan isleeyahay ka badan soo maa cajiib bal yareeba shantaaba ka soo qaata bal shantaas soddonka maalmood ku dhufo maxay noqonaysaa waa shan iyo toban milyan oo dollar bil walba labiyo tobankana ku dhufo ummadaha wax caawiyen kuayay noqon lahay dowladaha wax caawiye wax tara ay noqon lahay ka badan waxaa lay sheegaya maalin dhaweyto oo niman sheegayeen tuuluu joogaa tuule tuulaha wax mawaaridoo ka soo gelaya hargeysanoo arkaynaaye tuulo yaroo toban afar dargood toban dergadooduu joogaa wuxuu doonaya inuu maalintii afar mijood cuno inuu laba xabo oo biibsiya ama kooka'ana uu ku cabbo haaf sigaara ama baakidna uu cabbo cunnadii iyo wixii kaleu cuncunaya inuu dheer yihiin waa tuulo iyo shan iyo toban doolar bal ku dhufo waa afar boqol iyo konton doolar tuulona uu jooga walaalayaal maalka inoogu daranayna haystay dhiigbaxa inagu socdaa waa kaa xataa ninka soo hanuuna ee bahalka joojiya markiiba wuu kobcaa dhaqaalihiisu dibbuu u xisaabtamaa wixii ka baxayabaa u ururaa arrimihii ka kala daadsanaa buu hagaajiyaa qof soo miiraabay buu noqdaa saadhoo la allah warya markaad qaadkii joojisay de waa adiganoo kala qabowde qabow kale ma jiro wixiisii socday ayuunbaa u ururay qodobada u baahan inaynu ka badbaadno oo weliba sidan si ka ballaadhan looga hadlo oo hadal keliya aan lagu gaabsanina ficil looga gudbo oo ilaahay subxaana wa tacaala lala kaashado qodobkaasaa ka ah kow ka ah wuu soo raacayaa sigaarkii wuu soo raacayaa buurigii wuu soo raacayaa waxyaalahan kale maxaa la idhaahdaa baashan ee la odhan jiray badeecadda waxaan oo dhani waa balaayooyin ilaahay nicmaduu ku siiyey loo isticmaalayo culimmaduna waxay gaadheen inay ku dhahdaan shayga madarrada leh sidiisa ama dhibaatada leh sidiisuu xaaraan u yahy wax alla daliiluu baahaya ma jirto su-aal haddaan idi weydiiyo ninka ciidda cuna ka warrama carruur ciidda cuntaa taqaanayne culimadu waxay isweydiiyeen qofku hadduu ciidda cuno ka warrama xalaalba ya ciidda niistuu ka dharge waa xaaraan bay idhaha waayo qabsinaday joojinaysa ciidda ayaa la xaaraantinimeeyey maadaama ay caafimaad darre keenayso famaa baaluka bi haada maxaad u malayn bahalka waxaa soo raacaya in mubaaxaadka lagu israafo cunnada iyo cabbitaanka iyo labiska iyo guryaha waxa la dhigto iyo waxa la raacayo iyo waxa la adeegsanayo in laga badbadiyo oo waxyaalo badan oon u baahna in adeegsato ama qiimayow sarreeya oo kii suuqa aan ahayn in loo adeegsadaana waa israaf waa idaacatlmaal culimmaduna waxay dhahan qofka lagu ogaado inuu sidaa u dhaqmayo waa la xajriyaa xajrigu waxa weeye cidda cid ugu xigta ashkataynayso maxkamadda tegaysa hebel hebel waxaa ku caddaatay inuu musrif yahay xoolihiibuu dayacayaa waa soo caddaynayaa markaasaa maxkamaddu qaraar soo saaraysaa markaasaa waxaa la odhanayaa waa la xajriyey xajrigu waa maxay bimacnaa waa laga mamnuucay inuu wax weyn iibsado nafar beriisa koob shaaha iyo koob sharaaba iyo waxyeelaa waxaa mooyaane idaacadda iyo telefishinkaa laga sheegayaa hebel hebel ninka wax ka iibiya ama wax ka iibsadow adiga ayay kuu taallaa taas deetan gebigaaguba ilaa uu halkiisu ku laabanayo hadhow markuu hagaagaa la odhanayaa waa laga dulqaaday xayiraaddii maanta laga bilaabo bal hargeysoo la yidhaahdo ha la xayiro maxaa dhici lahaa idaacaddu waa mashquulilayd iyo telefishinku waa mashquulila lamana kala ogaadeen waayo ubadkiioo gaajoonaya maantuu kuuli ahaa qaldawaluu ahaa wastaad buu ahaa bartaasuu kaga dhaqaaqaya qaar bay ii sheegeen dib wax ugu ururiyaan habeen walba bal waxaad la tagto ayaanu kuu ururayna boqol iyo konton kun boqol iyo labaatan kun laba boqol oo kun ayuu bartaa kaga dhaqaaq waa idaacat lmaal xataa haddaad mubaax ku isticmaalayso wax bannaan wax bannaan oo kooban baa lagaa rabaa ilah wuxu yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu masaajidada markaad tegaysaan quruxda u qaata oo waxaragooda wana cuna waxna caba hana ku israafina maxay aad israafina saddexdaba cabitaan ha ku israafin oo cunno ha ku israafin oo ha ku xadgudbin lebisna ha ku israafinoo wixii asaagaa qaataan qaado laakiin wax ka sarreeya oo dhiigbaxa xagga dhaqaalaha ah ha la iman waxaa ka mid ah idaacatulmaalka in maalkii si wacan looga shaqayn waayo oo la ilaalin waayo mood iyo noolku doono ha noqdee meheraddii la dayaco loo kallihi waayo la xisaabin waayo alaab loo iibin waayo hadday miyi tahayna xoolihii laga daba bixi waayo la ilaalin waayo la raaci waayo hadday beer tahayna la fali waayo waa idaacatulmaal marka walaalayaal ummadi waxay wax ku noqotaa markay arrimaha noocana iyo cudurrada noocana ka dawowdo oo ay noqdaan dad dadtooda garanaya oo danlaawo aan ahayn ummad afkoodu dhowrsoon yahay oo intay hadlayaan iyo intay wax qabanayaani ay badantay intay wax qabanayaan ummad intay meel ka hadli lahaayeen iyo intay wax akhrisanayaan intay wax akhrisanayaan badan tahay ayaa horumarta ummad noqota inta aad wax dhegaysa culimmadu waxay idhahdaan markay mawduuca ka warramayaan ilaahay af keliyana wuu ku sameeyey laba dhegoodna wuu ku sameeyey waa farriin weyn oo maxay ah intaad dhegaysanayso iyo intaad hadlaysaa ha intaa dhegaysanaysa ila laba dhegood baad leedahay haddii hadalku badnaan lahaa laba af lagu samayn lahaa iyo dheg keliya waxaa lagu odhan lahaa hadalkuna ha bato laba laab dhagaysuguna ha yaraado waxaan uga socdaa walaalayaal inaynu saddexdaa arrimood ka dadaalno oo da'yar iyo odayaal iyo dumar iyo carruur iyo cidda doona ha noqotee aynu bal isku dayno inaynu wararkan iyo kutirikutaanta cagta u dhigno su'aasha noocay doontaba ha noqotee aynu yarayno maalka iyo wixii ilaahayna soo geliyana sidii la rabay uga shaqaysanno adduunkana wanaagguina gaadhsiin aakhirana waxaa loo adeegsadaa in janno lagu iibsado ilahay waxaynu weydiisanaynaa kuwa khayrka isu kaashada allah inaga yeelo cudurrada aynu tilmaanayna kuwa ka badbaada allah inaga yeelo adduunka intayn ku noollahay ilaahay wanaag hayna gaadhsiiyo aakhiradeenana allah janno iyo khayraad ka dhigo sala allahu wasllam wbaarak calaa nabiyina muxamed subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illaa ant نستغفرك ونتوب إليك أخبر بما قد كان هادينا يقول أسبغ علينا من عظيم حديثي عن فتنة ستموج يوما بل تطول عن فتنة ستموج يوما بل تطول يا من يرجى أن يوقع فتنة ويعيش في حصن حصين لا يزول الزم كتاب الله والنهج الذي من فيضه يسقيك بالنهج الرسول من فيضه يسقيك بالنهج الرسول من فيضه يسقيك بالنهج الرسول